بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب العام وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حسر يراه min qowlihim camamtuhum bimaa macii waltanxasir alfaaduhu fii arbacii aljamcu walfardu lmucarafaani bilaami kalkaafiri walinsaani wa kulu mubhamin min alasmaa'i min daka maa lishardi waاljazaai واللفظ من في عاقل واللفظ ما في غيره واللفظ أي فيهما واللفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان واللفظ لا في النكرات ثم ما في اللفظ من أتى بها مستفهمان uma alcumuumu ubdila dacwaahu fi lficli bal wamaa jaraa majraahu bismi illaahi araxmaan araxiim baabulcaami caamka baabkiisii weeyi culimo waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala kol haddaynu ka soo baxnay amarkii iyo nahyigii iyo axkaamtii amarka iyo nahyigu ay lahaayeen oon ogaanay inuu amarkuna keenayo muطlaq markuu yahay wujuub iyo iijaab nahyiguna uu keenayo muطlaq markuu yahay taxriim waxaa halkan lainoogu sheegayaa nusuusta la odhanayo waa caam iyo nusuusta la odhanayo waa khaas aayaddaasi waa aayad caam ah oo intaasoo xukun baa loo daliishanaya iyo maya ee xadiidkaasi waa xadiid caam ah oo waxaa loo daliishanaya wixii magacaasoo dhan leh caamkii baan maanta doonaynaa inaan aragno caam iga caam ah caamow maxaa tahay alcaamu caamku waa lafdiga ama sidaynu arkayno xadiidka ku qoran ama aayadda oo lagu macneeyo dhammaan afraadiisa wixii ereygaas soo gelayo oo dhan haddaba caamku sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa min cawaarid اalfaad lafdi baa caam noqda laakiin macnuhu caama noqdo macno caama heli mayse lafdi baa caam noqonaya lafdigan aad odhanaysa afraadiisii o baa soo hoos gelaysa oo lafdigaa cumuumka faa'iideynaya ficilkuna caama noqdo ficilku maala haddaan hadda su-aal weydiiyo su-aal qalin ah haddaan maxamed weydiiyo dee weydiinta aan maxamed qalin weydiiyey ma caam oo qof kasta waan weydiiyey miyaa la odhanaya mise qof gaaray ku wajahan tahay ficil haddii aad aragto safridda aan safro hadda tusaale ahaan haddaan safar u baxo safarkaasi ma caanbaa mise safarkaygani waa khaaso ama dee safar dheer un baan baxay ama safar gaaban un baan baxay waa safar caama miyaa la odhanaya safarku waa ficil cumuum kolkaa ficiladu cumuum ma yeeshaan waxaa ficilada majrahooga dareeraana inuuna cumuum yeelanayn baan arkaynaa waxaduhu caamka xadkiisu caamun miimkaa shidan hadda la socda caamun baabulcaami alcaami waa ismi faacil ficilkiisu muxuu ahaa cama buu ka yimid ficilka camaa cama ficilka camaa maxaa la odhan markaa caamun baa la odhan waa ismi faacil dalla maxaa la odhan mudaacafkaa marka laga keenayo daalun camana caamun baabulcaami waxaduhu caamka taxadkiisa iyo tilmaantiisu lafdun waa lafdi caamku yacumu wadagaadha akharo wax ka badan min waaxidin waaxid wax ka badan min gayri xasrin koobid la yuraa waa la ogaanayaa warkaasi yura waa la ogaanaya warkaasi waxaduhu caamka xadkiisu lafdun lafdi weeyi horta kow caam haddaad maqasho waa lafdi lafdigu waa eri lagu hadlo maxaa haddaba kaa baxay caamku inuuna macnana ahayn maxayna ahayn ficilana ahayn waxa sida ficilada u shaqeeya xukunadoo kale qadaayaadkana una ahayn caamku waa lafdi baa laguhi lafdi lagu hadlo ayaa caam la yidhaahdaa lafdigana caama baad odhanaysaa markaa waa min cawaarid alfaad baa la caamku waxaduhu xadkiisu lafdun waa lafdi lafdiga oo yacumu camimaya akhara wax ka badan min waaxidin akhara min waaxidin maxaa iga baxay akhara min waaxidin markaan ku idhaa khaaskiibaa iga baxay oo khaasku dee mararka qaar wax khaasa buu noqonayaayo waaxid ayaa laga yaabaa inuu marka qaar ku dhaco waaba zayd lafdigan zayd ninkan aan uga jeedo ama maxamed ninkan markaan uga jeedo waa lafdig khaasa ah weeyaan la odhan maayo waa caam zayd iyo faatima iyo caaisha iyo waayo min eh, yacumu akara ayaa shardiga caamka uu yahay fasalkiisa ayaa yacumu akara ah akara min waaxid hal wax ka badan hal wax ka badan waa inuu caamku kutusayo waaxid wax ka badan buu kutusaya waaxid wax ka badan waa inuu caamku itusaa haddaba waaxid wax ka badan buu itusayaa markaan idhaha moxamed iyo faatima iyo caaisha iyo kuwaasaan caam noqonaynin ilan maxamed nin quruu kutusaya faatimana inaan quraad uga jeedaaye hays odhanin sow kuwa faadumooyinku fara badan imise faaduma magaalada jooga hays odhan markaad faadumo la hadlayso ma inta faadumo magaalada joogtoo dhan baad la hadlaysaa mise faadumo gaara haddaad faadumo la hadlaysa yaad la hadashaa faadumo gaara haddaad maxamed la hadlaysa ma maxamed oo dhan baad la hadashaa mise waxaad la hadashaa nin gaaroo maxamed la yidhaah nin gaaroo maxamed la yidhah la hadashaa kolka waxaad og tahay min akara min waaxidin markuu ina yidhi waxaa halkaa inaga baxay waa khaaskiibaa inaga baxay qaaba badanoo kamida talo haddaba alaaatun macaanbaa ilayn alaaatun waa lafdi waana yacumu akara min waaxidin alaaatun soo saddex maaha saddex wey maaha caam waayo way tahay yacumu akara min waaxidine min gayri xasrin buu sheekhu raaciyey min gayri xasrin min ayri xasrin macnaheegu waxa wey yayna koobnaanin yayna xagga dalaalada lafdiga marka la eegayo yuuna xasri gelin wax kooban yuuna noqonin hadda alaaatun xasri ma ku jira imisay ku kooban tahay saddex bay ku joogtaa haddaba ma min ayri xasrin baa loo baahnaa inayna saddex ku joogsanin ayna toban ku joogsanin tirada oo dhani hadaba waa maxsuur tiradii oo dhani caam maaha haddaan melyan idhaahdo caam maaha melyan ereygan melyanhi caam ma waayo sawka kooban ee meel xad uu ku joogsado sawka helay lafdigu haduu xad uu ku joogsadaba leeyahay eeg oo dalaaladiisa lafdiga ah uu ku leeyahay waaqica hadda ma aha waaqica waaqica looma jeedo xaqiiqada iyo dhab ahaanta looma jeedo shay kastiba xad buu leeyahay de u yaqaanaa xadkiisa oo de meeluu ku joogsaduun baa jira oo ciidan haddii la qiimeeyo dee tirun bay leedahay ilahay wuu garanaya waxay tahay kolka waxaad ogaataa haddaba markaynu leenahay maalan caam ma aha markaan leeyahay melyanku xad iyo meeluu isku taaga ayuu yeeshay meeluu ku joogsada ayuu yeeshay waana dalaaladii lafdiga ina tustay inuu halkan ku joogo waxaa laga yaabaa lafdigan caamka ee arijaal markaa tidha arijaal jamacaasi arijaal waa rag oo dhan waa jamac waana caam waayo dalaale ahaan tiro go-an inama tusayo lakiin waxaa laga yaabaa haddii adduunka ragguba ka dhammaadaan toban nin mooyaane oo alrijaala tidhaahdo isagoo tobankii un ku dhacayo haddana caam yahay waaqicaa xadiday oo toban ka dhigay laakiin lafdigu ma xadidin de lafdigu ma arijaal waa toban ba mise waa rag oo dhan waa rag oo dhan cumuum wey waa jamacal wata wey cumuum wey sidaa darteed melyankiina haddaba caam ma aha oo lafdigaa xadiday asamaawaadna waa caam asamaawaad waa caam iyagoo samaawaadku imise ah toddoba ah todobanimada lafdiguma sheegayo de eg waaqicaa xadiday asamaawaat waaqi lafdiguma xadidayo waxuu sheekhu yihi markuu tirin markuu tacriifinayey waxaduhu caamka xadkiisu lafdun lafdi weeyi waa lafdiyo lafdiga waa la garanaya waa cod iyo sawd ama sawd iyo xuruuf wada socota wiii waa wax lagu hadlo weeyi lafdun waa lafdi caamku lafdiga oo yacumu wadagaadhaya ama camimaya akhara wax ka badan min waaxidin waaxid wax ka badan hal wax ka badan buu camimaa min gayri maa xasrin koobid la-aanteed waa min gayri xasrin maadaa gabayga dartii baa loo ziyaadiyey min gayri maa sawma qorna maadaa gabayga dartii baa loo siyaadiyey waa min gayri xasrin min gayri xasrin koobid la-aanteed kii oon koobnayn oo meeluu ku koobmayaaba maxsuurba isagoon ahayn oon saddex ku koobnayn oon afar ku koobnayn oon milyan ku koobnayn oon milyaar ku koobnayn waa min hayri xasrin yura waa la ogaanayaa caamku inuu sidaa yahay war waa la ogyahay inuu caamku sidaa yahay kelmadda yura ana beydkuu ku buuxsadaye macno kale oo uga jeedaa ma jire beydkaa dhinmayey kolkaasuu yura ku buuxiyey yura waa la og warkaasuu ku yidhi war anuuni aan sheegay maahe waa war la og buu ku yidhi warkaa waa la og oo talow faacilka muxuu u xadfay hebel baa og buu diidan yahoo dadkaa wada og maxaa kolkaa iga dan hebel gaara inaan sheego war waa war la og yahay inuu caamku intaa yahay sheekhu halkaa wuxuu kaga baxay tacriifkii caamku uu lahaa bal hadda mar aan macnihiisa ku celiyo waxaduhu caamka tilmaantiisa ama xadkiisu lafdun lafdi weeye lafdiga oo yacumu camimaya ama wada gaadhaya agsara wax ka badan min waaxidin mid wax ka badan min hayri maa xasrin koobid la'aantii isagoo ah yuraa waa la ogaanayaa warkaasi saasaa warka lagu ogaanayaa min qowlihim qowlkoogii ayuu ka ahaaday ay maxay yidhaahdeen camamtuhum waxaan ku camimay bimaa maci ka macayga ah ayaan ku camimay camamtuhum waan wada gaadhsiiyey bimaa kii ayaan ku camimay maci maciga ahaa waan wada gaadhsiiye waan wada camimay dadka marka aad wada camimto ayaa la yidhaha camamtuhum bimaa maci min alcadaa tacriifkii iyo halkii laga soo ishtiqaaqday buu hadda ishaaray min qowlihim camamtuhum bimaa waa halkii laga soo ishtiqaaqday camamtuhum waan ku camimay bimaa wixii ila socday wixii macayga ahaa waxaan hayo dhan baan wada gaadhsiiyey weeyaan alfaad ma jirtaa aynu odhanayno waa min alfaad اcumuum ha way jirtaa alfaad alfaad اlcumuum ihi ereyo fara badan oo cumuumka aynu ka faa'iidaysan ood odhanaysid lafdigani waa lafdi caam ah ha la ii daayo haddaba maadaamu lafdi caam a yahay cumuumkaa ah, hala iigu daayo alfaad badanoo aynu u isticmaali doono ayaa jirta waltanxasir ha koobnaato alfaaduhu cumuumka alfaadiisu fii arbacin afar ha ku koobnaato umuumkii maxaa lagu alfaadulcumuumkii maxaa la odhan alfaadda caamka faa'iideysa maaa maxaa laga odhanaya afar buu sheikhu yidhi afar lafdiba caam ah oo caam faa'iideeya culimadu waxay yidhahdeen tolowma afartaa uunbaa mise afartaa way ka badan karaan afartan uu inoo sheegay way ka badan karaan aynu la soconno kutubta kale aynu ku arkaynaa kiyo waxyaaba laynoogu siyaadinayo waltan xasir ha koobnaato alfaaduhu cumuumka alfaadiisu fii arbacin afar ha ku soo ururto oo afar lafdibaa cumuum faa'iideeye hala yidhaahdo aljamcu waa jamaca iyo walfardu mufradka almucarafaani lagu macrifeeyo bilaami laam lagu macrifeeyo haddaad aragto jamac la macrifeeyey oo waxaa lagu macrifeeyey uu yahay laam qola maxay qabtay maxaa wax lagu macrifeeyaa bay odhan jireen al qolana maxay qabtay maxaa wax lagu macrifeeyaa bay odhan jireen laam sheekheenna waad aragtaa bilaam buu ku yidhi laam jamac laam lagu macrifeeyey haddaba culima haddaynu aragno waa jamac alna waa lagu daray ama laam baa lagu macrifeeyey cumuum buu inoo noqoni uu inoo faa'iideyni jamacaasi waxa suurtagal ah inuu yahay jamac mudakaru saalim sida ilaahay aayadda qur'aankaa ugu yidhi qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa xaqiiqa ahaan waxaa liibaanay almu'minuuna mu'miniintii ayaa liibaantay haddaba ereygaa almu'minuun ma waxaynu ka dhignaa magaalo gaara mu'miniinteeda mise waxaynu ka dhignaa xilli gaar a ah mu'miniintii noolayd mise cumuum baynu u qaadanaayo waxaynu nidhaa ilaa qiyaamada ilaa wixii inaga horeeyey wax alle wixii mumin ahaa ilaahay baa u sugay liibaan muminka ma magaalo gaaraan ku qaydnaa ma xilli gaaraan ku qaydnaa ma midab gaaraan ku qaydnaa ma af gaaraan ku qaydnaa kol haddii ilaahay almu'minuun yidhi oo mu'miniintii jamac mudaker iyagoo ah laynoogu daray al mise ma qaydayno ee cumuum baynu usii daynaynaa lafdigaa cumuum baynu usii daynaynaa kol hadduu cumuum noqday cumuumka macnihiisu waxa weeye war caliyow liibaan baad leedahay aayaddan waxay ka dhigan tahay adkioo gaar lagu magacaabo hebelow liibaan baad leedahay hebelow adna liibaan baad hebelow adna liibaan baad hebelow adna xataa ha inuu yahay liibaantaasi alxukmu cala alkulli ha alxukmu cala alkulli alxukmu cala alkulli ma aha hadda iminka jamacan la doonayo alxukmu cala alkulli waxa weeye mu'miniinay si guud ayay idinka dhaxaysaa liibaantu si guud ayaa laydinku dul xukumay inaad liibaanteen laakiin haddii afraaddiinna la kala eego oo hebel iyo hebel iyo hebel laydin kala saaro waa laga yaabaa inay inuni liibaanta qaadato inta kalena ay meel maran kusoo dhacdo oo ama laga boobo ama laga xoogo ama laga badnaado way dhici kartaa haddii la yidhahdo alxukmu cala lkuli si guud baad muminow aad liibaanta uleedahaye si guud baa laydin sharfiyeye laakiin sharafta cidda laydinku sharfiyey talo waa kuma iyo kuma iyo kuma ma dad gaaraa laydinku sharfiyey ma xilli gaaraa laydinku shir maxay noqonaysaa eg alxukmu cala lkuli waa kaasoo ma aha ataa cala kulli waa kulli fardin baa gaar loo siinaya liibaanta hebelow adigu gaar baad u liibaantay adna gaar baad u liibaantay adna gaar baad u liibaantay adna gaar qad aflaxa almu'minuun halkaa waxaynu ku haynaa haddaba jamacaasi hadduu jamac mudakar yahay alna lagu daro inuu noqonayo min alfaad alcumuum sidoo kale hadduu jamcu yahay jamac muanas oo alna laynoogu daro isna wuxuu noqonayaa min alfaadi اcumuum sida ina اlmuslimiina wاlmuslimaati oo kale wاlmuslimaati waa cumuum buu isna faa'iideynaya almuslimaati hablaha muslimaadka o dhan buu wada camimaya uu ku wada dhacaya meel haddii waxaa kaloo iyaduna meesha soo gelaysa inuu jamcu yahay jamcii jamcu tagsiirka la odhan jiray jamcu tagsiir way dhici kartaa waxaa kaloo isna meesha soo gelaya inuu yahay ismuljamca kii lo odhan jiray ismuljamc ismuljamciina cumuumkanuu qaadanayaa sida rabi اlcaalamiin oo kale rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigood haddaba jamcaasi ama ha ahaado ismuljinsi jamciya ama ha ahaado ismuljinsi caadiya uun ama ha ahaado maxaan ku idhaahdaa jamac mudaker ama ha ahaado jamac muanas ama ha ahaado jamcu tagsiir haddii alla inoogu daro jamca min alfaad cumuum buu ku biiray jamca haddii al lagu dari waayo oo laakiin idaafo lagu daro idaafo loo idaafeeyo shay macrifa culimadu noogu dara bay yidhahdeen waa min alfaad cumuumi jamcu haddii lagu daro baynu loo idaafeeyo shay macrifo ah isaga laftiisa noogu dara bay yidhahdeen waa min alfaad cumuum waxaa dhacday saxaabada markii rasuulku dhintay sal اllahu alayhi wasalam qadiyad ay saxaabadu ka doodeen baa jiray saxaabada rasuulka rag kamida nebigu dhulkii fedaan loodhan jiruu ka tegey fedek loodhan jiruu ka tegey ayay yidhaahdeen faaduma dhaxlaysa faaduma bintu rasuul ayaa dhulka dhaxala loo siinaya culimadii saxaabada ayaa lay weydiiyey oo waxaa la yidhi halkaynu u qaadanaayeen u cuskanaa inay faaduma dhaxalkaa leedahay aayadda qur'aanka ah ayay soo daliishadeen ilaahay leeyahay yuusiikum ullaahu fii wlaadikum ereygaa owlaadda ah ayay faaduma owlaaddii bay ka tahay rasuulka bay yidhahdeen sala allahu alayh wasalam cumuumkan miyayna ku jirin bay yidhaahdeen fii owlaadikum haddaba ereygan owlaad ah waxaynu haynaa waa jamac loo idaafeeyey macrifo cumuumka noogu daaya bay yidhahdeen abii bakr radia allahu tacaala markuu sidaa u egay wuxuu ku yidhi waa saxe eh, cumuumka aha soo gashe ee eh, si gaara ayuu rasuulku xadiidka ugu ishaaray uu u yidhi xadiis bu si gaara nebiyada uga hadlayo rasuulku wuxuu lahaa haddaanu nahay anagu nebiyada laa nuurau naxnu macaashira alambiyaai laa nuurau maa taraknaahu sadaqa haddaanu nahay anagu nebiyadii nalama dhaxlo waxa aanu ka tagnaana waa sadaqo sadaqo ayuu noqonaya abibakarna xadiiska ah oo duruuqdiisa imaamu axmed uu soo saaray bukhaariga xataa uu dhinac kaga qoran yahay eh, aduu meelo badan xadiis lagu soo saaray ah ayuu abibakar keenay dee lagama hadli kara marka waayo waa caam iyo khaas waynu arki doonaa iyagaa iskhasisa iyagaa afraadda qaar iska saara oo lafdi caam ahaabaa xukun gaara aynu siin doonaa wuxuu sheekhu yidhi aljamcu jamaca iyo walfardu mufradka almucarafaani la macrifeeyey bilalifi bilaami laam lagu macrifeeyey kalkaafiri iyo walinsaani oo kaleba weeye jamca iyo mufradkaa haddii la macrifeeyo kow waa min alfaad alcumuum aljamcu walfardu almucarafaan kolka waxaa loo soo qadarayaa aljamcu khabar baa laga dhigi annawc اأwl ama alafd اأwl lafdiga koobaad iyo wahaani ka labaadba aljamcu wاlfardu waa jamc iyo fardi almucarafaani la macrifeeyey bilaami al lagu macrifeeyey kalkaafiri iyo walinsaan oo kaleba wey haddaba haddii mufradka la macrifeeyo oo al lagu daro isna wuxuu noqonayaa min alfaad اcumuum mufradka asha lagu darsadaa waa min alfaad اcumuum laakiin ashaasi yayna noqonin cahdiyo ashaasi cahdiyo inay noqoto lama ogola hadday cahdiyo tahay ma ogolin waa inay ashu jinsiye tahay aljinsiye ah baynu doonaynaa culimo asha waa in lagu macrifeeya waxaa lagu garta inuu mufradka asha wataa uu min alfaad اcumuum yahay istinaha suuratu suuraة اcasri ku jira ilaahay baa yidhi wاlcasri ina اlinsaana lafii khusrin casarka ama xilliga ayaan ku dhaartaye buu ilaahay yidhi ina alinsaana insaankii lafii khusrin khasaaruu bartanka ugu jira insaankii wuu khasaaray un laguma odhan fii baa la isticmaalay khasaaruu ku jiraa fii welibana bartanka dhinacaad eegtaba khasaara ka xiga xagga hore eeg waa wada khasaare xagga dambe eeg waa wada khasaare hareeraha eeg waa wada khasaare hoos eeg waa wada khasaare kor eeg waa wada khasaare bad yaroo khasaare ka samaysa baad dhex dabaalanaysaa dhinacaad eegtaba haddaba insaankaasi waa mufrad waad aragtaa albaana laynoogu macrifeeyey kolkaa insaan oo dhan buu soo gelayaa ayaa soo gelaya ama insaan hore ha ahaado ama insaan dambe oo iman doona ha ahaado ama insaan hadda jooga ha noqdo ama rag ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama maxaanku idhaahdaa mumin ha ahaado ama kaafir ha ahaado haynoo kala saarin ina alinsaana lafii khusrin insaan oo dhan ayaa khasaare bartanka ugu jira maxaynu ku garanay haddaba insaanku inuu khasaare bartanka ugu jiro alinsaan maxaynu ku garanaynaa talow insaan oo dhan baa khasaaray baynu nihi alinsaan waxaynu culima ka qaadanaynaa ina alinsaana lafii khusrin aayadda inay caam ahayd istinaha ilaahay uu xagga dambe ka yidhi ila aladiina aamanuu kuwa iimaanka le mooyaane haddii kuwa iimaanka lihi insaankaa hore ayna ka mid ahayn ku jirin lagama soo reebeen markii ila aladiina aamanuu ilaahay uu yidhi ee afartaa tilmaamood ee dambe dad kale khasaaraha laga soo reebay ayaa la ogaaday mar lafdigii hore inuu caam ahaa oo lagu wada jiray saalix iyo daalixba in lagu midaysnaa baa la ogaaday waa min alfaad alcumuum haddaba waltanxasir ha koobnaato alfaaduhu alfaadiisu ha koobnaato fii arbacin afar ha ku koobnaato aljamcu jamac weeyi ka koobaad walfardu mufrad weeyaanka labaadna almucarafaani oo labadaba la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey kalkaafiri oo kaleba wey alkaafiri waa gaal o dhan ba iska noqonaya marka kaafir o dhan baa soo gelaya walinsaani iyo insaan oo kale weye insaan o dhan baa soo gelaya kalkaafiri walinsaan wa kullu mubhamin mubham kasta weeye oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan waa qeybtii saddexaad asmaada asmaaulmubhamka loo yaqaan ayaa iyaguna alfaadulcumuumka ah wa kullu mubhamin min alasmaa mubham kaste oo asmaada ku jira ismiga mubhamka loo yaqaano ee ibhaamka iyo khafuhu uu macnihiisa ku jiro ayaa isna min alfaad alcumuuma wa kullu mubhamin min alasmaa haynoo tafsiiliyo haddaba mubhamka min daaka kaa waxa ka tirsan ma waxaa la yidhi min daakadani waa tafsiil waa khabar soo qadimay maaduna waa mubtade taakhuray wuxuu sheekhu tafsiilinayaa kulli mubhaminkii kol haddii la tafsiilinayo tafsiilka fa la yidhaah fa baa meesha iman jirtay faulfaseexa la yidhaah inuu keenay ahayd fa min daaka inuu yidhaah bay ahayd fadaasuu sheekhu ka tegey min daaka kaa waxaa kamida mubhamka ah maa lafdiga maa maa waa lafdi mubhame ogow haddaba haddii maa la yidhaah cumuum bay wadataa oo lishardi shardi u sugnaaday waljazaa'i iyo jaze u sugnaaday waa maada ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga qaadata ilaahay aayadda qur'aanka ah muxuu ku yidhi wamaa tacmaluu min khayrin wamaa tacmalu wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu اllah wamaa tafcaluu min khayrin haddaba maadaasi waxay samaynaysaa min khayrin baa lagu bayaamiyeye waa cumuum oo wax kaste ood samayso oo camalkaaga ah oo khayr ah laga hadlaya ha ahaada caqiido ha ahaado aqwaal ha ahaada afcaal ha wamaa tafcalu min khayrin waad aragtaa baa ku jira maadaa wax kaste ood samayso ilaahay wuu la socdaa baa lagu yidhi waaba cajiib aayaddaasiye eh khayr kastoon samayne ilaahay wuu la socda oo talow xikmadda laga leeyay wa maxay inu ilahay la socdo waan ognahay inuu ilaahay la socde aayaddu ma tarkiibba mise waa tahriib ma tarhiib ma laynaga cabsiinayaa mise waxbaa layna jeclaysiinayaa mise xukun baa laynoo sheegayaa aayadda wax kastood samaysiin ilaahay wuu og yahay baa lagu yihi miyaad so ma og marka horeba maadan ogeyn inuu ilaahay og yahay waad ogey hore waa min baabi tarkiib oo kale waxa weeye kol hadduu ilaahay og yahay khayrkaaga waxay ka dhigan tahay kaama dayacmayo war ilaahay wuu kuu og yahay waxaad qabatay kolka maxay ka dhigan tahay waa lagu abaalin waa lagu jeclaysiinaya haddaba hawaabbaa ka laazimaya kol hadduu ilaahay kuu og yahay hawaabkii u diyaar garow waxaynu haynaa lafdiga maaih inuu min alfaad اcumuum yahay min daaka kaa waxaa kamida mubhamka ah maa lafdiga maa ah ayaa kamida oo lishardi shardi iyo waljazaai jaze u sugnaaday maada shardiyada ah ee labada ficil jasmise weeyaan wa lafdu man lafdiga man baa isna ka ah lafdiga man waa min alfaad ilcumuum oo fii caaqilin caaqil dhexdiisa ah mantu caaqil uunbay ku dhacdaa laakiin waa cumuum caaqilka u yaala aayadda qur'aanka ah ilaahay muxuu ku yidhi faman yacmal miqaala darati khayra yara waman yacmal miqaala darati u fiirso haddaba marka la leeyahay waman yacmal miqaala daratin man waa min alfaad اcumuum waxa wey wuxuu ku dhacayaa qof caaqil ah caaqilkiibuu wada banaa dhammaanteen mantaa waan soo gelaynaa ummaddii inaga soo horreysay oo dhanna way soo gelaysaa ummadda inaga dambayso oo dhanna way soo gelayan wixii caaqil ihi ah. waa man iyo faman walafdu man lafdiga man ayaa ka mida oo fii caaqilin caaqil dhexdii ah walafdu maa lafdiga maa a ayaa ka mida oo fii gayrihi caaqilka gayrkii ah maa oo hayrulcaaqila ayaa iyaduna min alfaadi alcumuuma maa oo hayrulcaaqila maxaa ka mida maadu markay hayrulcaaqilka tahay waxaa ka mida wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun maadaas ayaa ka mida wamaa tacmaluun wallaahu ilaahay ayaa khalaqakum idinka idin abuuray wamaa tacmaluun camalkiinana ilaahay baa abuuray maadaasi waa min alfaad cumuum waxaad ogaanaysaa haddaba camal kastood qabato ogow inuu makhluuq yahu ilaahay abuuray bal qosol bal orod bal seexo bal jiibso bal meel eeg bal tuko bal war camal kastood samayso kol hadduu shaygani ficilkaagiiba yahay ficilkaagana ilahay baa min alfaad alcumuum weeyaano wamaa tacmaluu wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun maadaasuu soo gelaya camalkaagao dhan ilahay baa abuuray aayaddaa muctasiladu meelay ka maraan ayay waayeen way ku adkaatay siay kaga jawaabi lahaayeen waayo waxay idhaahdeen ficilada waxaan u qaybinaynaa ikhtiyaari iyo idiraari mid ikhtiyaari oo qofku khiyaarkiisa uu kula yimaado iyo mid idiraariya oo aad ku qasban tahay oo ilaahay uu kugu keenayo waa xanuunka oo kale xanuunka mahadaaya isyar bukaysiiya maalmaha qaar ma tidhahdaa wiig bal yaro jiifso iska yar xanuunso ood xanuunsataa markaad xanuunsa tidhaahdo warmay waa idiraari bay yidhaahdeen xanuunka waxaynu inagu shuqul ku leenama ilaahay baa wataa laakiin fadhiisiga iyo seexadka iyo cunidda iyo cabidda waa ikhtiyaari saasay ficiladii u kala qaadeen waxay yidhahdeen ficilku hadduu idiraari yahay sida xanuunka oo kale ilaahay baa abuura annagu ma abuurna bay yidhahdeen ficilka idraariga ah xanuunka oo kale iyo farxadda oo kale iyo murugada oo kale iyo ilaahay baa abuure bay yidhahdeenoo waa wax ilaahay abuuro laakiin ikhtiyaari hadduu yahay annagaa abuurna bay yidhahdeen iyaga agtooda laba khaaliq baa jira haddaba laba khaaliq ayaa jira ficilka ikhtiyaariga ayaa abuura dadka ka samaynaya abuura bay leeyihiin haddaad damacdo hadda inaad fadhiisato dee fadhigaana abuuraya buu waayo horta muxuu ahaa abuuriddu sow shayganoo la sameeyo maaha oo la ah, haysiiyo war anaa samaynaya fadhiga eeg buu kuleeyahay haddaan abuurtay eeg waka waan abuurtay waan fadhiistayba waan kacayaaye eeg waka waan kacay waan abuurtay waan cararayaaye eeg buu kuleeyahy waka ficilku hadduu ikhtiyaari yahay ilaahay ma abuuree annagaa abuurna bay kuleeyihiin idraari hadduu yahayna ilaahay baa abuura ficilkii sidaasay muctasiladu uqeybiyeen waxaa la yidhi haddaba imaam bukhaari kitaab buu ka qorayba waxaa la yidhi haddaba sow ma aha oo ficilka idraariga iyo ikhtiyaariga maydaan kala saarin oo addoonku waxaan uu wada samaynaya maydaan odhanin kanuu samaynaya ilaahay ma abuuray annagaa abuurna aayaddan bal u fiirsada baa la yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun khalaqa waa ficil waa abuur buu sheekaynaya faacilkuna waa allah mafcuulka la abuuray ee koobaad waa kum oo waa inaga ilaahay baa idinka idin abuuray kumaa odhanaya ilmahayga anaa abuurtay ilaahay ma abuurin ilmahaygii anaa dhalay oo anaa abuurtay kuma odhan waa ma jiro wallahu khalaqakum si cad baa lagu yihi ilaahay baa idin abuuray qof kaste waad aragtaa wallahu khalaqakum ilaahay baa idin abuuray so inagii makhluuq nahay laynama cadayn oo ilaahay inuu ina abuuray waxaa laga dambaysiiyuun wamaa tacmaluun wowgani waa xarfulcadafe eh. maadani halkay ku cadfan waxay ku cadfan kumti mafcuulun bihigii haddaba kol haddii kumtii waa laydin abuuray oo mafcuul ay tahay wax kastoo lagu soo cadfaana muxuu noqonayaa dee mafcuul buu noqonaya khalaqabuu mafcuul u noqonaya wallaahu ba khalaqakum idinka idin abuuray wamaa kiina ilaahaybaa abuuray tacmaluuna aad samaynayseen maadani waa cumuum oo ama ikhtiyaari ha noqdo siday u sheegeen ama idiraari ha noqdo ama wax alle wuxuu dooni ha noqde war idinka iyo waxa aad ba ilaahaybaa abuuray waa waad aragta waa maadu haddaba waa min alfaad اcumuum culimada qaar baa yidhi sheekeenan kitaabka qoray halkan waxaa la yaro inuu ku raftay bay yidhaahdeen waayo maadiibuu saddex jeer sheegay saddex jeer buu maada sheegay mar wuxuu yidhi markuu inoo sheegayo wakullu mubhamin min alasmaai min daaka maa lishardi waljazaa'i halkaa muxuu ku sheegay maa oo lishardi waljazaa'i ah sow maadii ma sheegin haddana wuxuu yidhi uun walafdu maa fii gayrihi maadiibuu mar labaad haddana soo celiyey waa isla kitaabka dhexdiisa uun haddana xagga dambe wuxuu ina odhan doonaabay yidhaahdeen halkan meel ka sii dambaysa wlafdu laa fi nakiraati uma ma fii lafdi man ataa biha mustafhiman uma ma maadii imise jeer buu sheegay sheekhu ila waa min alfaad cumuume maada imise jeer buu sheegay nadmigeena dhexdiisa saddex jeer buu maada sheegay waxay dhaheen maadaa wuu ku raftaye inuu ka daayay ahayd bay yidhaahdeen uu gabayga bedelo kitaabkayganoo kale uu bedelayba wuxuu muna sidanay ka fududaatay buu yidhi intuu si kale keenay maadaa saddexda jeer uu soo wuu ku saxan yahay sidaan uu sameeyey maada saddex jeer inuu soo celiyo wuu ku saxan yahay marka hore wa kullu mubhamin min alasmaa'i min daaka ma markuu min daaka leeyahay uu maada halkaa keenayo maxay muxuu uga badan yahay halkaa maadu inay shardi iyo jazaa ay faa'iideysa ayuu markaa inoo sheegay oo camalkeegu shardiye inuu yahay buu sheegay markanuu lahaa walafdu maa fii kayrihina xagga camalkii kama waramaynin xagga macnaha ayuu ka warramayeyo inay hayru caaqil tahay fii ayri waa fii hayri caaqil maadu hayrucaaqil inay tahay inuu sheegayo macno kale ay leedahay oo xagga hore uuna ku sheegin ayuu halkan inoogu sheegaya oo khayrucaaqil inay ku dhacayso ah markan ugu dambaysana wuxuu inoo sheegayaa maadu tii shardiyada ahaydba inayna noqon karo istifaamiye inay noqon karto maada istifaamiyada ah ilant hore lishardi waljaza buu soo yihi halka dambena wuxuu ku caddeeyey inay ayri khayrucaaqil ay tahay iyadoo shardiye abay khayrucaaqil tahay iyadoo istifhaamiyana hayrucaaqil way tahay laakin istifhaamkiiyo shardigaa kala duwan de labada caddeeyo macnahoogana ha sheega inay khayrucaaqil tahay waad aragtaa haddaba maadu way qaybo badan tahay oo qaybo aad u fara badan ayaa maada la geliyaa waxaan u malaynayaa ruuxulicraabka toddoba qaybood baa inoogu qoran oo maada macnaheega ah ama intay maadu ku timaada waa dabca aaniya ayay ku qoran tahay maada haddaba maadaamay sidaa ay wax u fara badan uu yahay oo maada macnaheegu sidaa u fara badan uu yahay waxaan cumuum faa'iideyneynin ma ku jiraa mise dhammaan waxaynu u qaadanaa cumuum bay faa'iideyneysaa waxaa la yidhi maadu hadday tahay tacajubiyo iyo hadday tahay nakiro mawsuufo ah labadaa jeer ma faa'iideyso cumuum waxaan labadaa jeer ahaynse cumuum bay faa'iideysaa baynu odhan ha ahaate shardiyada uu caddeeyey ee maa lishardi waljazaa uu yidhi ama ha ahaate istifaamiyada uu caddeeyey ee fii lafdi man ataa bihaa mustafiman uu yidhi ama ha ahaato mawsuulada cumuum bay wada faa'iideynayaan wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun wa kullu mubhamin mubham kasta weeyi ka saddexaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan wa asmaada mubhamka ah min daaka ay fa min daaka kaa waxaa ka mida maa lafdiga maa abaa ka mida oo lishardi shardi iyo waljazaa'i jaze u sugnaaday wa lafdu man lafdiga man ayaa ka oo fii caaqilin caaqil dhexdii ahaaday wa lafdu maa lafdiga maa ayaa ka mida oo fii kayrihi caaqilka kayrkii ahaaday maadu waa kayrulcaaqil mantuna waa caaqil way iska soo horjeedaan maa iyo man wa lafdu ayin lafdiga ayibaa ka mida oo alfaadulcumuuma oo fiihimaa labada macnahoogaba ku imanaysa waa labadee fiihimaadu waa caaqilka iyo kayrulcaaqilka waa asba maa xasba maa tudaafu ilayhi baa la odhan jiray kolba wixii loo loo idaafeeyo ayuntuna haddii caaqil loo idaafeeyana caaqil bay noqon aya rajulin baan ku idhi haddii kayrulcaaqil loo idaafeeyo aya qalamin aan idhahna kayrulcaaqil bay noqon waa kolba wixii loo idaafeeyo un ayadu wa ayna lafdiga aynaa ayaa ka wa huwa isagu lilmakaani makaanku u sugnaaday ayna haddii lagu yidhaahdo waa meel kasta ayna maa yusaafir alcaalimu yajid amhaalahu meel kastuu caalim u safro dhigiibuu ka helaa baa lagu yihi dhigii ayuu ka helaa aynamaa yusaair haddaba yusaafirta aynamaadaasi hadda cumuum bay lafdigaa aynii faa'iideyneysaa ama galbeed u safar ama bari u safar ama koonfur u safar ama wagooyi u safar meel dhow u safar meel fog u safar ayna makaankani waa caam makaankan aad u safraysaa meel caama buu noqonaya wa ayna ayaa kamida lafdiga ayna wa huwa isagu lilmakaani makaan buu usugnaaday kadaa kan waxaa lamida mataa baa kamida lafdiga mataa almawduucu ee loo dejiyey lizamaani zamaan mataada zamanka loo dejiyeyna cumuum bay faa'iideysaa zamanka quseeya siday aynaduba cumuum makaanka quseeyo u faa'iideyso mantuna cumuum caaqilka quseeyo ay u faa'iideyso maaduna cumuum khayru caaqilka quseeyo ay u faa'iideyso aynadu ayuntuna ay u faa'iideyso cumuum ama caaqil ha quseeyo ama khayrucaaqile eh. labadaba ay u camimto wa lafdu ayna ayaa ka mida lafdiga ayna wa huwa isagu lilmakaani makaan buu u sugnaaday kadaa kan waxaa lamida mataa baa lamida mataagii almawduucu loo dejiyey lizamaani zamanka loo dejiyey culimo alfaadulcumuumkii saddex baynu soo marnay saddexda aan soo waxaynu soo marnay jamac iyo mufrad mid kaste al lagu daray ama lagu macrifeeyey waxaynu soo marnay alfaad almubhama wa kullu mubhamin min alasmaa oo kii saddexaada ka afraad waxa weeye laada naafiyatun liljinsi la odhan jiray nakirada daba dhacda nakira hadday daba dhacdo laada oo laa rajula la yidhaah macnuhu waa maxay laa rajula haddaan idhaha laa rajula fi lmasjid ma ma waxa wey ma maxamed baa la diidaya mise cali mise nin oo dhan baa la diidaya nin oo dhan ama ha ahada nin keligii fadhiya ama ha ahada rag urursan sideenin nin oo dhan baa la diidaya laa rajula fi daar walafdu laa baa kamida lafdiga laa oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdooda ah laada oo nakirooyinka ku jirta laa rajula macrifadaa la diidayaaye iyaduna waa min alfaadi اcumuum uma maa lafdiga maa a ayaa kamida oo fii lafdi man kii lafdigii ku dhex sugan ataa la yimid bihaa iyada mustafiman isagoo su-aal ka dhiganaya ninka maada suaal e, istifaam ka dhiga maada istifhaamiyada ah ee su-aal ku sameeya maadaasina waa alfaad اlcumuum haddaba waxaa sheeka lagu haystaa hal meela uun waa tartiibka tartiibkunbaa sheeka lagu haystaa sow alfaadulcumuumku afar ma ahayn jamaca asha lagu daray waynu garanay mufradka asha lagu darayna waynu garanay alfaada mubhamka ana waynu garanay ka afraad muxuu ahaa laa sow ma haddaba laadani waxay kala dhex gashay alfaadii mubhamka ahayd maxaa ka dambeeya laada maada istifaamiyada ah maxaana ka horeeya alfaadii mubhamka maada istifaamiyadii miyayna mubhamkuun ka tirsanayn way ka tirsan tahay maadaa istifaamiyada inuu qadimo ayay ahayd oo laada uu ka qadimo laadana uu xaggan dambe keeno ayay ahayd walafdu laa lafdiga laa ayaa kamida alfaada cumuumka oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdeeda ah uma maa lafdiga maa ayaa kamida mida cumuumka oo fii lafdi man kii lafdigiisa ku dhex sugan ataa la yimid bihaa maada mustafhiman isagoo su-aal ku dalbaya isagoo su-aal ku dalbaya cumuumku haddaba maxaa inoo caddaaday ardayay inuu yahay min cawaarid اlalfaad xagga macnahana kuma dhaco xagga maxaan ku dha waxa macnaha ficiladana kuma dhaco wuxuu yidhi uma alcumuumu cumuumkii ubdilad waa la buriyey war cumuum waa la buriyey dacwaahu in la sheegto fi lficli ficil dhexdii qof odhanaya ficilkan cumuum baan u daliishaday ma jirayo buu ku yidhi iska ilaali inaan ficilka cumuum u deliishano iska ilaali haddaba talow ficilkaa la diiday inaan cumuum ka dhigano maxaa ka mida xadiidkii rasuulka salى اllahu alayhi wasalam waa xadiid bukhaariga ku qoran rasuulku wuxuu xadiidka waxa u ahaa xadiiثu anas bni malik radia allahu taعaalى canhu wuxuu leeyahy kana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam yajmacu bayna الsalaatayni fi safar rasuulku wuxuu ahaa laba salaadood kii jamciyo markuu safarka yahay haddaba safarkaa ah cumuuma ka dhiganaa safarku macnaha socodka ah cumuuma ka dhiganaa hadda macnaha eeg man ficilka baa lagu leeyay safridda cumuuma ka dhiganaa waa ficil samaynta safarka ma nidhaahnaa haddii meel gaaban loo safrayo oo marxalataynkii ka gaaban iyo haddii meel fog loo safrayo oo marxalataynkii ka badan intaba ma nidhahnaa salaadda waa la jamcin karaa ma odhanayno waxa inoo diidey ereygan safar ihi waa ficil waa wax la sameeyey waa masder baa looga jeeda ficilkani waa ficilkii lugawiga ah wey ficilkii naxwada ahaa maaha dafil ficladani waa ficilka lugawiga oo masder baa looga jeeda haddaba kol haddii masder looga jeedo ficilku sidiisaba cumuuma noqdo caqligaaba diidanbade haddaan hadda qof garaaco garaaca cumuuma ka dhiganaa adduunka o dhan baad garaacday man idhahnaa ya suurtagal may tahay qof haddaad garaacdo garaacu de waa ficil ficilku cumuum ma noqdo kaad garaacday un ku ego de ila qof baad garaacdaye haddaan hadda qof arko aragtidu waa ficil cumuuma ka dhigana aragtida suurtagal may tahay in cumuum noqoto waa adduunka o dhan maad aragtay haddaad cumuumba ka dhigato suurtagal ma aha ficilka cumuum gala haddaba haddaan hadda wax bixiyo oon haddaan wax bixiyo cumuum ka dhigtaa dee haddaan wax bixiyon qof wax siiyo cumuum ma noqonayo qofkaa aan siiyey unbaan waxaan siiyey laakiin haddii la yidhahda ka waran adduun awel iyo aakhariinba waxbaad siisay kii ugu horreeyey ilaa nebi aadam ka soo bilow ilaa ka qiyaamada imanaya waa cumuum oo ficilkii caddaha ahaabaa ka dhignay ma nidhaahna may ficilku cumuum galo xadiiska haddaba bukhaariga ee rasuulku sala alayhi wasalam safarka dhexdiisa inuu laba salaadood jamcinayey ah ereyga safridda ah cumuum kama dhigayno halkaa cumuum inaan ka dhigna la diidaya uma alcumuumu cumuumkii ubdilad waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa fi lficli ficil dhexdii lagu sheegto shay ficila inaad tidhaa waa cumuum waa la buriyey bal wamaa kii dhexdiisa in lagu sheegtana waa la buriyey jaraa dureersaday majraahu halkuu ficilku dureerayey sida ficilka oo kale waxaa ah, waa qadaha iyo kala xukunka qadaha masaa'ilka masaa'ilulqadaaga loo yaqaan ee kala xukunka iyo waxa midka ah iyagana cumuum lama sheegan karo oo dacwa alcumuum waa la buriyey lama sheeganayo dacwa alcumuum maxaa ka a waa xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lalahaa wuxuu u xukumay qofka jaarka ah shufco qadaa'uhu sala allahu calayhi wasalam bishufcati liljaar haddaynu nidhaahno jaar kaste shufcadaha loo xukumo oo qadaha aynu cumuum ka dhigno waxaa la odhan karaa war jaarkani miyayna dhici karaynin jaarkani inuu maziyo gaara meesha ku lahaa uu dadka kale kaga duwan yahay oo maxay ah oo waxaa dhici karta inuu shirkadoo kale meesha kula ahaa jaarnimo shirkadnimo wax kale inuu u dheeraabaa dhici karta maadaamo sidaa ay tahay isagana cumuum looma qaadanayo macnaha aynu isa soo saarna culimo waxaduhu caamka xadkiisu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo yacumu camimaya akhara wax ka badan ayuu camimayaa min waaxidin mid wax ka badan min gayri maa xasrin ay min gayri xasrin koobid la'aanteed yuraa waa la ogaanayaa inuu sidaa yahay min qowlihim buu ka ahaaday camamtuhum waan camimay bimaa kii baan ku camimay macii aniga macayga ahaa waltan xasir ha koobnaato alfaaduhu alfaadiisuna fii arbacin afar ha ku koobnaato wahiya afartaasi aljamcu waa jamicii iyo walfardu mufradkii almucarafaani lagu macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey kalkaafiri oo kaleba weeyi gaalkii iyo wal insaani oo kaleba weeyi insaankii sheekhu laba tusaale wuxuu uga dhigay mid buu beylka ku buuxsanayaa midna waa tusaale wakulu mubhamin weeyi ka kale iyo wakulu mubhamin weeyi mubham kaste oo min alasmaai asmaada ka tirsan min daaka fa min daaka kaa waxa kamida ma lafdiga ma ah oo lishardi shardi u sugnaaday iyo waljazaa'i jaze wa lafdu man iyo lafdiga man ah oo fii caaqilin caaqil dhexdii ahaaday wa lafdu maa iyo lafdiga maa ah oo fii gayrihi caaqilka gayrkii dhexdiisa ahaaday wa lafdu ayin iyo lafdiga ayu ah oo fiihimaa labadaba dhexdooda ahaaday wa lafdu ayna iyo lafdiga ayna wahuwa isagu lilmakaani makaan u sugnaaday kadaa kan waxaa lamida mataa baa lamida mataagii almawduucu loo dejiyey lizamaani zamaan walafdu laata walafdu laa laa lafdigeega ayaa kamida oo fi nakiraati nakirooyinka dhexdiisa ah uma maa lafdiga maa ayaa kamida oo fii kii lafdigiisa ku sugan ataa yimid bihaa maada la yimid mustafiman isagoo su-aal dalbaya uma alcumuumu cumuumkii ubtilad waa la buriyey dacwaahu sheegashadiisa filficli ficil dhexdii la sheegto iyo wamaaka jaraa dureersaday majraahu makaanu dureersigiisa insha allah halkaa hainoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam